fii leylat اlitnain muwaafiq lisaadis cashar min shahri rabiici اlawal caami alfin arbacmiya watnain wa arbaciin hijrat mustafa sala allahu alayhi waali wasalam dimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu alayhi waali wasalam badan bikitaab arbaciin wintahan bisunan wasaaxayn yasar allahu litmaama walikmaal warasaqan ikhlaas fi lqowl wlcamal inahu samiic mujib dacwaat majliskan oo majliskii kow iyo sideetanaad ee majaalisulmulki sharaxa koobnay kitaabka sunan anasaa'i habeenkan waa habeen isniina kuna beegan lix iyo toban bisha rabiic alawal kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabka kitaabu salaati alciideyn ayaan kusoo jirnay baabka waxaan halkan ka bilaabayna insha allahu tabaaraka wa tacaala lixaad ee kitaabka salaatulciideynka ah asalaatu qabla alimaami yowma alciidi baabu salaati salaad ayuu baabkan u baab yahay qabla alimaami imaamka hortii la tukado yowma alciidi maalinta ciidda ah ayuu baabkan u baab yahay imaamka intuusan salaada ciida dadka dujinin in goobta ayada lagu tukada salaad kale inay mashruuc tahay iyo inayn mashruuc ahayn ayuu baabkan u baab yahay meesha haddii ay masjid tahay oo salaada lagu tukanaa masjid gudihii iyada ishkaal iyo culays maba jiro oo arrin iska fudud haddii laakiin oo maxaa yeelay salaataxiyatalmasjidka la tukani laakiin haddii meesha meel bannaan ay tahay imaamka salaadaas labada ragco lala tukanaa waxa ka horeeyana lama arko wax ka dambeeya lama arka sidaa weeyaan waana noo imaan doonaa insha allah xadiidka caddayna xadiid kun shan boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qala imaam nas a abarna isxaaq ibn mansuur alkawsaj waaiqatan tabt qaala anba'ana cabdiraxmaan ibn mahdi can sufyaan athawri can alashca ibn abi shachaa abi shactaa sulaym ayaa la yihahda ibn aswad alkufi waaiqa can aswad ibn hilaal almuxaaribi waaiqat muhadramu jaliil can haclaba ibnu zahdam waa mukhtalan fii suxbatihi ma saxaabiba mise saxaabi mahn ayaa la isku hayaa أنa عaliيa sayd cali radia الlahu taعala arضa istakhlafa wuxuu wakiil ka dhigtay wuxuu wakiil ugu dhigay amaba kusimo ugu dhigay abaa mascuud abaa mascuud اlbedri ninka loo yaqaano ayuu kusimo uga dhigay calى الnaas dadka markuu isaga amiirka ahaa ama khaliifaة اmuslimiin uu ahaa ninkaas abu mascuud اlbedri ayuu ka dhigay kusimo isaga intuu ka soo laabana kusimo fakharaja wuu baxay yowma ciidin maalin ciid ayuu baxay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas wardadow innahu shaniya laysa ma ahanin min asunati sunnada an yusallaa in la tukada qabla alimaami imaamka intuusan tukanin ka hore oo salaadan labadan ragco ciid uusan tukanin ka hore dadkana tujanin in la tukada sunno maah ayuu nabiga caddaynaa sala allahu calayhi waaalihi ayuu caddaynayaa saxaabiga jahiilka ah radia allahu tacala ardaa saxaabiga hadduu yidhaha laysa min asunna aw min الsuنة aw kuna numar iyo waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha caddaynaya xadiidkaas in uu leeyahy lahu xukmu rafci in nabiga loo sara mariyey oo nabiga uu amaba eh, ku hadlay amaba uu sameeyey amaba nabiga u taqriiriyey ayuu tusinaya weyaan marka meesha iyadoo musalaha ciidda wax kaloo la tukan lama arka ahayn labada ragca baabu tarki اlaadaani aadaanka laysaga taga ayuu baabkan u baab yahay lilciidayni labada ciidood in loo adimo in laga tago oon la adimin oo aadaan uusan mashruuc ahayn ayuu baabkan u baab yahay xadid kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam النasي عalيh رaحmat الlah aخbarna qtayb بn سacيid ibn jamiil ibn طريف البqlاni wa ثiqaة tbt qala xadaثna abu cawaanة alوضاح bn cabdالlah الyشhkuri wa ثiqaة tbt can cabdimلك ibn abi sulaymaan alcarzmi weeyaan saduuq lahu أwhaam can aطاء ibn abi رabax wa ثiqaة habt weeyaan can jaabir bn cabdالlahi radي الlahu taعalى canهuma qala wuxuu yihi jaabir صalaa bina waxaana dujiyey rasuul ayaana dujiyey sal slm fii ciidin ciid qabla alkhubati intuusan khudbaynin ka hor ayuu ciidana dujiyey bigayri aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin iqaamad la-aan wuuna dujiyo nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam marka salaada ciidda ah iyo khudbada ayaa horeeya salaada ayaa horeysa khudbada ayaa dambayso tan labaadna aadaan iyo aqibitaantoona lama arka weyaan xadiidka labada xukun waa laga qaadana lakiin maxalu shaahidka bigayri aadaanin walaa iqaamatin weyaan baabu alkhubatu baabu alkhubati yowma alciid maalinta ciidda khudbada oo la khudbay inay mashruuc tahay ayuu baabkan u baabiya xadiidka kun shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat akhbarana moxamed ibn cuثmaan aلhaqafi wa hiqa qaala xadaثana bahz ibnu asad alcamiy wa hiqaة tabt qaala xadaثana shucba waa imaamkii qaala akhbaranii zubayd zubayd ibnu xaari weeyaan waa iqatun tabtun caabid qaala samictu shacbiy waa caamir ibnu sharaaxiil ashacbi waa iqatun mashhuurun faqihun faadil yaquulu isagoo ayaan ka maqlay xadaanaa waxaa noo warramay albara ibnu caazib radia allahu tacaala canhu ardaa cinda saariyatin tiir agti oo min sawaai masjidi masjidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam agtiisa tiir ku yeela tiirasha masjidka tiir agtiisa ah ama tiirasha masjidka tiir ka mid a meel ku dhegan oo agtiisa ah ayuu nooga warramay isagoo ayaan maqlay ayuu leeyahay qaala wuxuu yidhi khaطba الnabiyu nabigeena ayaa khudbay sal slm yowma الnaxri maalinta gowraca oo waa ciid اladxى weeyaan faqaala wuxuu yidhi ina awala maa shaykan u horeeyo ina awala maa shaykan u horeeyo oo nabda-u bihi aan ku bilownay fii yowmina maalintanaga haadaa ee kana an nusaliya waa inaan tukanno kow uma markaan tukanno kadibna nadbaxa aan gowracno ee ee faman facala qofkii faray daalika arrinkaas oo salaad markuu tukaday kadibna gowraca la imaaday faqad asaaba sunnatana sunnadanaga ayuu asiibay haleelay oo jidkii loo baahna ayuu maray waman dabaxa qofka gowracay qabla dalika salaada intaan la tukanin ka hore gowracayna fa inamaa in kale maana huwa isaga gowracaas waa laxmun hilib oo yuqadimuhu uu u geeyo amaba uu u keeno liahlihi reerkiisa ayuu nabigu yihi sala allahu alay slam ee haba yaraatee ma ahan fadabaxa waxaa gowracay abu burdata ibnu nayaar ninka la yidhaahdo ayaa gowracay waa qabla salaa abcan salaada ka hore faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow cindii agtayda waxaa ahaatay jadacatun neef jadaca ayaa agtayda ahaatay jadacada marka maxaa jadaca la yihahdaa jadacada waxaa weeye neefka idaha ah markuu lix bilood gaaro ayaa la yidhaha jadaca neefka Eh, aricadka markuu gaaro sanad ayaa jadca la yihahdaa arrinkaa waxaa qabo eh, kan hore oo in neefka neefka neefka nee af waa la kala qaadaya idaha iyo waxaa loo kala qaadaya aricadka idaha imaam axmed iyo abu xaniifa waxay qabaan jadaca wuxuu ku noqonayaa markuu lix bilood gaaro alimaam shaafici iyo alimaam malikna wuxuu jadaca ku noqonayaa markuu sanad gaaro sidaa weyaan saasay qabaan marka neefka jadaacada ah oo idaha ah ayaa waxaa weeyaan ayuu gowracay aricad aricad oo jadac ayuu gowracay fadabax wuxuu gowracay abubardata ibn nayaar oo faqaala wuxuu yidhi intuu neefka gowracay salaaddii ka hore kadibna hilib ayuu ku yahay lagu yidhi waa noo iman doon asagoo ka tafsiilsan sidaasi ayaa wuxuu yidhi cindii agtaydneef alla waxaa ahaatay jadacatun neef jadaca ah neef aricad ah oo lix bilood jiro ayaan hayaa amaba ii jooga oo khayrun ka wanaag badan min musinatin mid musino ah musinadana waxaa weeyaan waa sanadka ay dhamaystoo sanadka labaad ayaa muxuu ahaa loo xisaabinaya qaal wuxuu idbaxa gowrac jadcadas gowrac ayuu nabiga sal slam walan tuwafiya mana ka gudaysa can axadin qof bacdak adig kaa dambeeyana kama gudaysa ayuu nabi yihi sala allahu alay waslm maxaa yeele ninkan jahli ayuu ugu dhacay maadaama uu jahli ugu dhacay nabigeenna calayi sl slm makhraj ayuu raadiyey qof kaa dambeeyana kama gudaysa oo sinigii iyo da'di loo baahnaa jadacada ma gaaraysa ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka maxalu shaahidka waxay tahay in nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam uu alkhubatu yowma اljumca qaala wuxuu yihi khaطba الnabiy sal sl yowma الnaxri halkaas waa maxalu shaahid halkaa weeyaan baabu salaati اlciidayn labada ciidood salaadooda ayuu baabkan u baab yahay qabla khudbati khudbada ka hore in labada ciidood salaada la tukada inay mashruucta iyu baabkan ubaabay xadid kun shan boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaa caley ramat akbarna isxaaq bn ibraahim alxandali waa iqatun habtun xuja waa isxaaq bnu rahwey ama rahwiya qaala anba'ana cabda ibnu sulaymaan cabdatu ibn sulaymaan alkilaabi waa iqatun habt qaala xadaana cubaydulah cubaydulahi bni cumar alcumari waa iqatun habtun faqiih can naafic mowla cabdilahi cumar iqatun faqiih an ibn cumar wuxuu ka warin radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal slm ababakrin o ababakrin abu bakr iyo cumar sayid cumar radia allahu canhuma allah ka raalli noqdee kaanuu waxay ahaayeen intaba yusaluuna kuwa tukada alciidayn labada ciidood qabla alkhubati khudbada ka horay tukan jireen nimankii ree bani umaye umaradoodii rag ka mid ah ayaa markii dambe waxay samayn jireen dadkii markay khudba u istaagan waa iska yaacayaan iska yaacayaan kadibna waxay sameeyeen inay khudbadii hormariyaan sida khudbada jumcada oo kale nin saxaabada ka mid ah ayaa istaagay marka markaasaa wuxuu yihi alkhubatu asalaatu qabla khuba salaada ayaa khudbada aada hadda gashay ka horeysa markaasaa wuxuu yihi qad turika maa hunaalika hawshaad had ayada ah waa laiska dhaafay amaba waa laiska dayey culimada laba fasir bay ku fasireen waxay yihahdeen hawsha ayada waa iska dhaafanay hadda waxaan u bedelanay inaan salaada kadib aan ka hormarino waxaa kaloo dhici karta dadkii fadhin jiray oo dhegaysan jiray oo khayrka badnaa oo markii khudbada salaada la tukada kadibna khudbada sugi jiray maadaama meesha aan lagu hayno la yaaci in marka khudbada aan dhegaysin aan ku qasbannahayo dhaqankii waa isbedelay inay tahayna waa suuragal wallahu aclam marka adiladan oo dhan waxay ku yihiin xujo dadka khudbada ka hormariya salaada ciidda ka hormariya ayaa waxaa weeyaan ay ku noqonaysaa waxaa odhaa dhacda marka mararka qaar midaan khudba ahayna ogeysiisyaal iyo waxyaaba lamid ah in la jeediye khudba ma noqonaysaa mise ma noqonaysa waa maxalu khilaaf lidalika salaada jumcada ah ka hora in khudbada lasii fasiro oo dadka loo fasiro oo intuu qof halkaa istaaga kadibna khudbadii waxay ku saabsanayd uu fasiro sida masaajidaha qaar laga sameeyo ma arrin bannaanba mise arrin aanan bannaanayn maxaa yeele khudba oo xamdiga wadata oo salaada nabigood sal ه slm oo wacdi iyo waciid wadata oo waxaa weeyaan tadkiir wadata iyo xusuusin weeyaan tii dambena way ka dambaysaan wixii loo baahnaana waxay ahayn laba khudba oo fadhiga udhexeeyo salaadana ay ku xigto wax ka horeyna aan la arkin soo sidaa ma ahayn marka culimada qaar waxay leeyn arrinta ayadoo ma banaano alcumuum masaladaas waa masale eh, caddaynaysa amaba baabka caddaynaa in khudbada eh, la tukada bacda asalaa salaada ciidda kadib la tukado waaya baabu salaati اciideyni labada ciidood salaadooda ayuu baabkan u baab yahay ila اlcanazati ultaki usha afka hore birta ku lah ultakida in xaggeeda loo tukada ayuu baabkan u baab yahay in xaggeeda loo tukada ushii ayaa muxuu ahaa laga dhiganaya sutra inta dhulka la qotomiyo ayaa kadibna imaamku isku beegayaa inay arrinta ayada ay hadiga nabigeen aheed nabigeen uu samayn jiray sal ا slam ayuu baabkan u baab yay xadid kun shan boqol iyo lix iyo ama shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaai alيh ramat abarna isxaq bn ibrahim alxandali qaala anba'ana cabdالrazaq ibnu hamaam الsancani wa iqaة xaafidu tagayara fi aakhirih qaala anba'ana macmar rashid اlasdi wa iqa can ayuba ibn abi tawit askhtiyani wa iqaة tabt can naafic mowla cabdillahi bni cumar bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waalihi waslm rasuulka alleh kaana wuxuu rasuulkeenna yruju yukhriju mid la soo baxa ama soo saaro alcanasata ultakiga yowma alfitri maalinta ciidulfitriga ah iyo wa yowma aladxa iyo maalinta ciiduladxa ayuu nabiga soo saari jiray bannaanka usoo bixin jiray yurkizuhaa amaba yurkiha yurkizuhaa markaasuu qotomin jiray ama uu mudi jiray oo fa yusallii ilaahay xaggeeda ayuu dukan jiray oo sutro ayuu nabigana ka dhigin jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam marka xilliga ciidda la tukana marka imaamka hortiisa in wax la taago ama wax la qotamiyo waxay ahaadaanba sutro ah inay mashruucta ayaa laga qaadanaa ultakigaana waxa ugu fiicanay ahaydo maadaama ay taallay ayado baa la qotomayni kadibna khalaas xaggeeda loo tukani wixii gadaasheeda marka mara haba yaraat waxay ka dhibaan lama arko salaadda iyo imaamkaba cadadu salaati alciidayn baabu cadadi salaati alciidayni labada ciidood salaada la tukana cadadka ragcadka iyo ayuu baabkan u baabay xadidka kun shan boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imaamu النasai abarna ibrahim bn musa alfazari waa saduuq qaala xadaثana zayd ibnu zurayc waa iqatu tabt qaala xadaثana sufyaan ibnu saciid sufyaan ibn saciid waa ninke ibnu saciid ibnu masruuq athawri waa imaamkii can zubayd alyaami zubayd ibn xaariث alyaami waa iqatu tabtun caabid can cabdiraxmaan bin abi leyla waa iqa dakarahu xadiidku wuxuu ka sheegay can cumar ibn khaaab ayuu ka sheegay radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi sayd cumar salaatu ladxaa salaada udxiyada ciidlaxaga waa rakcatan rakcataan oo laba rakca weeyaan wa salaatu lfitri salaada ciidalfitrigana waa rakcataane laba rakca weeyaan wa salaatu lmusaafiri qofka musaafirka salaadiisana rakcataane laba rakca weeyaan wa salaatu ljumcati salaada jumcada rakcataan waa laba rakca tamaamun waa tam hum ama hiya tamaamun iyada waa tam laysa biqasrin mid la gaabina ma ahaanin oo sida ayada ay taam ku tahay ayuu sayd cumar leeyahay radia allahu taala arda xadiidka inqiaac ayaa ku jira inqiaacana waa ti aan ogeynay in sayd cumar uusan ka maqlin ibn cabdiraxmaan abi leyla waad ogsoontihiin laakiin xadiidka ibna abi leyla ayaa meel kale ku xiriiriyey wuxuuna ka wariyey can kacb bn xujra radi allahu taala an cumar ibn khaaab ayuu ka wariyey ibnu maaja fii sunanihi ayuu kusoo saaray ibnu khusaymana fii saxiix ayuu kusoo saaray musanifka laftirkiisa alimaam anasaa-i laftirkiisa wuxuu leeyahay asunan akubra waa taqaanaan asunan alkubra oo kitaabkanba laga soo muxuu ahaa doortay untukhiba minhu asunan akubra ayuu ku xiriiriyey marka xadiidka waa saxiix weeyaan baabu qiraati baabu baabu اlqiraa'ati fi اlciidayni biqaaf wاqtarab baabu اlqira'ati akhrin la akriya ayuu baabkan u baab yahay fi lciidayn labada ciidood lagu akhriyo biqaaf suurati qaaf wاlqur'aan almajiid iyo waqadharab wاqtarabat iyo suuraddii iqtarib labadaas suuradood in lagu akriyo ciideynka ayuu baabkan u baab yahay oo nabigeena uu samayn jiray sal slm xadidka kun shan boqol iyo iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla abarna moxamed ibn mansuur aljawaaz wa iqa qaala anba'ana sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaثana damratu ibnu saciida alansaari waa maqbuul can cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni cutb ibn mascuudin waa iqatu habtun faqiih qaala wuxuu yidhi kharaja cumaru sayd cumar ayaa baxay radia allahu canhu yowma ciidin maalin ciida fasa'ala wuxuu weydiiyey abaa waaqid ileyi saxaabiga ayaa wuxuu weydiiyey biayi shayin shaygeeba ama arrinkeeba kaana u ahada nabiy nabigana sal slm biayi shayin shaygaas marka suuradee weya marka biayi shayin suuradeeba kaana nebi nabigu sal slm yaqra'u mid ku akhriya fii hada alyowm maanta oo kale faqaala wuxuu yidhi biqaaf waqtaraba labadaas suuradood ayuu nabigeena ku akhrijiy sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka inay hadyiga nabigeena ka mid ahayd in lagu akhriyo suuradahaas ayaa laga qaadanaya suurado kale waa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidka ama baabka saddex iy tobanaad baabu اqira'ati fi اlcidayni bisabix isma rabika laclى wahal ataaka xadiiث اlhaashiya baabu اqira'ati akhrin akriya ayuu baabkaan u baab yahay fi lcidayn labada ciidood bisabix isma rabika laclى suuraddaas iyo wahal ataaka xadiiث اlhaashiya ayuu baabkaan u baab xadid kun shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam الnasaي alي ramat abarna qutayb bn saciid qaala xadaثana abu cawaana alawضax bn cabdillahi yashkuri can ibrahim bn maxamed اlmuntashir alajdac waa iqa can abihi abihi moxamed اlmuntashir ibn ajdac waa iqa can xabiib ibn salim alanصaari waa mowla nucmaan bashiir laa ba'sa bihi can nucmaan bashiir radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi rasulka al sala allahu alay waslm kaana waxaa rasuulkeena yaqra'u mid akhriya fi lciidayn labada ciidood iyo wa yowmi اljumcati maalinta jumcada bisabix isma rabbika laclى iyo whal ataaka xadiidu اlhaashiya labadaas suuradood iyo nabigeena akhrin jiray sala allahu alay wasalam ciideynka iyo iyo yowm اljumca wa rubamaa waxaa dhici jirtay amaba dhacda wa rubama waxaa laga yaaba ijtamaca inay kulmaan oo ciiddii iyo iyo ay kulmaan iyo jumcadii fii yowmin waaxidin fayaqra'u uu akhri bihimaa subaxdii markuu ciidda tukanaana uu ku akhriyo hal ataaka xadiidu اlhaashiya isabix isma rabbika laclى jumcadiina uu ku akhriya hal ataaka xadiidu اlhaashiya isabix isma rabbika laclى ayaa dhici jirtay ayuu leeyahay radia allahu tacala an arda baabu اlkhubati khudbo ayuu baabkan u baab yahay fi lciidayni labada ciidood bacda asalaati salaada kadib in la akhriyo ayuu baabkan u baab yahay baabu اlkhuطba fi اlciidayni bacda الsalaa salaada kadib baabu salaati اciidayn qabla اkhudba mujeda waa isleeyihiin oo baabka sagaalaad baabu salaati اlciidayni qabla alkhudba inay banaaneen oon la ogolayn ya baabu salaati اlciidayni qabla اlkhudba yani khudba nacam salaadaa horeysa tanna waxaa weeyaan baabu اlkhudba fi اlciidayni bacda الصalaa salaada kadib <laughs> alkhuطba fi اlciidayni bacda الصalaa marka soo wax yara mukarar ahaan uma muuqato ama laba cinwaan un aad aan u kala duunayn xadid kun شhan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadid صaxiixa qaala imam النasي alي mt abarna mxamed بn mansur الjawاز wa ثiqa qala xadadana sufyan بn cuyeyna qala samictu waxaan ka maqla ayuba asktiyaani waa iqatu tabtu imaam yubiru isagoo ka warrama an caa bn yasaar qaala wuxu uhi samictu waxaan ka maqlay caa ibn abi rabax cafwan qaala samictu waan ka maqlay ibn cabaas radia allahu tacala canhuma yaquul isagoo ayaan ka maqlay ashhadu waxaan ka marqaati fura ama marqaati kici annii aniga shahidtu inaan xaadiray alciida ciida aan joogay maca rasuuli alla joogay sal slm fabada wuxuu ku bilaabay nabigana sal slm bisalaati salaad ayuu ku bilaabay qabla alkhubati khudbada ka hore uma kadibna khaaba nabiga nuu khudbay sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka kale oo isku macno ay yihiin kun shan boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay watl akhbarana qutayba bn saciid qala xaddatana abulaxwas salaam bnu sulaym wa iqa can mansuur bn muctamir wa iqatun habt can shacbi caamir musharaxiil shacbi waa taqaanana waa iqatun habtun caabid eh, bra bn caazib radi alahu tacala anhuma qaal wuxuu yidhi khaabnaa rasulla nabiga ayaa noo khudbay sal slm yowma naxri maalintii gelibgaha la gowracaya ama maalinta gowraca oo ciid aladxa weeyaan bacda asalaat salaada kadib ayuu nabiga noo khudbay sal allahu alayh waslm marka cidda salaada ka hormarto oo dadka mxu usii khudbaysa baabkaas waa baab kale marka iclaanaadka iyo waxyaabaha dadka la wargelina waa la gartay laakiin dadka in lasii wacdiyo waa khudbada qeyb ka mid ah hadyiga nabigana ma ahan sala allahu alayhi waaalihi wasalam cidda tiri marka ma banaanana hadyiga nabigana ay ku taagan yihiin sala allahu alayhi waaalihi wasalam baab khubati التkyiiru bayna اjuluusi fi اkhuطbaةi lciidayn baabu الtakyiiri doorimaadgelin ayuu baabkan u baab yahay qofka la doorimaadgeliya bayna اljuluusi fadhi fi اlkhuطbati khudbada waxaa weeyaan loo fadhiisto lilciidayni iyo wa bayna الdahaab maxaa idin qoran intaa basa idin qoran الtakyiiru bayna اjuluusi bayna اljuluusi fi اlkhuطbati lciidayn bas bas waxbaa ka maqan sooma marka qofka in la doorimaadgeliyo inuu markii khudbada ciidda loo istaago inuu fadhiisto iyo intaas haddii la yidhah hadal kaamil mi noqona may kaamil ma noqonay iyo wa bayna الrujuuc baab khubati baabu takyiiri doorimaadgelin ayuu baabkan u baabay bayna اljuluusi fadhi fi اlkhudbati loo fadhiista lciidayn iyo wa bayna alinsiraaf ayaa meesha ku lifaaqan xadid kun shan boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadid saxiixa qaala اlimaamu الnasaي alيh ramat lah xadaaa xadaaa saasaa idin qorsama xadaana waa marka hagaajiya xadaaa noo qornana xadaana waxaa noo waran moxamed ibn yaxya ibn ayuub athaqafi wa iqat xaafid qaala xadaana alfadl ibn muusa asinaani muxuu yahy xukunkiisa inkaas fadl muusa muxuu yahay ya iqat habt miya tamaam waa iqatun habt alfadl ibn muusa waa iqatun habt ya rb qariib ah, inoo la imaado laga yaaba rubama aqrab mararka qaar inuu muxuu ahaa waxyaaba aan aad dadka ay wada aqooni la yimaada laga yaaba qaala xadaanaa ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdi ibn jurayj weeyaan waa iqatun habtun aha maxaa lagu yaqaanaa hay tadliis can aطa ibn abi rabax can cabdillahi bni saa'ib lahu waliabihi suxba labadaba saxaaba weya radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slam salla wuxuu tukaday alciidda ciidda ayuu tukaday qala wuxuu yihi man axaba qofkii jeclaada an yansarifa inuu iska laabto oo guriga u aada oo iska soo muxuu ahaa hilibaysto ama iska quracda falyansarif halamo waman axaba qofki jeclaad an yuqiima inuu u nagaado lilkhubatina falyuqiim khudbadaha u nagaado ayuu nabig yihi sala allahu waalihi wasalam marka eh, xadiidka iyo baabka saasay isku waafaqayaan intii horen ku darnay waxaa in loo bahan yah aan u sheegayn saasay ahayd baabu ziinati ama aziinatu lilkhubati alciidayn baabu ziinati isqurxinayuu baabkan u baabiye lkhubati lisu qurxiyo oo lilciidayn laba ciidood marka aad ciidda muxuu ahaa eh, khudbadeeda aad akrinaysid inaad isu soo qurxisid ayaa ciidda dhanaa loo bahanya in la isqurxiyo khudbadana min baabi awla yacni imaamkiu kala jeeda inuu si fiican isu soo taago isagoo aad u habaysan u yimaada dadka moogtahay marka ciidaha waxay iska jeclihin dharka cusub in la xirto oo la isqurxiyo waana hadiga nabigana sal slam marka imaamkana min baabi awla imaamkana min baabi awla waa yahay xadيid kun شhan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadيid صaحيixa qaala الimaam النasي عlي رحمة ل أخبرna محamed بشhاr وبundar ثiqة xاaفظ qala xadثna cبدiرحman mahdi waa imaamkii qala xadثna cubaydالlahi بن إyaada الsadusi waa ثiqة can abihi abi wuxuu ka war iyaad ibn laqiط الsadusi waa ثiqة can abi rimhata albalawi waa صaxaabi radia الlahu taعala anه arda qal wuxu rأytu النabiya nabigeena ayaan ark sal slm yakhdubu isagoo khudbayni wa calayhi nabi korkiisana ay ahaatay burdaani laba go ama laba mara oo akhdaraani cagaaran ayaan ku arkay ayuu leeyahay radia allahu tacaala ardaa marka cagaarkii aaw cagaar wata aaw qof cagaar watna cagaarka ah, baasha nagata naga dambaysa <laughs> dadka khadka ku jira cagaar uma jeedaan waxay u jeedaan <laughs> dadka dadka ad ku jira cagaar ba arkaa ya atasha waa lagu samey miya <laughs> marka alm waxaan kala jeedaa cagaarkaas nabiga nuu xihan jiray waad aragteen hadda dad akhyaar ah oo duruqda suufiyada ah ayaa cagaarkaas aad u jecel maarate yani qubadaas qubada nabigeena alay sla slam qabrigiis dul saaran soo cagaar ma aha xadiidkaana ugu dar marka marka duubkooda marar qaar cagaar oo go- iyo cagaar oo hakada marka meelaha ay yani taqriiban ku dadaalanay kamid tahay kullina maaha taa duruqdaa kala duwan duruqdaa kala duwan hadda qolyahan loo yaqaano naqsha naqshabandiya iyo qolyahan kale oo barlowyada loo yaqaano aaday u xirtaan sham qolyahan ka imaado oo suur iyo meelaha ka imaado laftirkooda qaybo ka mid a ah. xajkaan ku arki jiray qubadaas laftirkeeda koofida xataa ay xiran yihin qubadda nooceeda qubadii laftirkeeda qubata nabad laftarkeeda koofiyad u ahba oo sideed u samaysan oo cagaarkii ah oo habkii u samaysan marka alcumuum cagaarkaas marka waa dhar fiican ahlu jannadana waad aragteeno dharka loo xiraa waxaa weeyaan eh, dhar cagaaran cagaarka ayaa ku badan marka cagaarka waa dhar fiican lakiin dadkeena uma badna ma aqaana sababta keentay inkastoo fadli ahaan marka la yihado nabigeena wuxuu jeclaan jiray alayh salaat slaam dharka albayaad dharka cad ayuu nabigeena jeclaan jira sal slm laakiin xaaladan xaalad waxay ahayd oo nabiga si fiican uu isu qurxiyey oo ciidda uu isu soo sala allahu alayhi waaalihi wasalam ee xaalad daa'ima ah joogta ma ahayn baabu khubati cala riti qofka isagoo saaran inuu khudbayn kara ayuu baabkan u baabiyay xadid kun shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid xasana qaala alimaamu nasai alah mat abarana yacquub ibrahim adawraqi waa iqatun xaafid soo halkaa ma alkhudbatu cala albaciir mise cala mimber albaciir ha riti qof isagoo saar inuu khudbeeyo dadka si u arko od u gaarsiiyo qala imaam nasai alي mt abarna yacqub bn ibrahim adwri wa iqat xaafid qala xadana ibn abi zaaida yaxya bn zakariya iqat mudkin qaala akhbaranii ismaaciil ibnu abi khaalid albajali wa iqat habt can akhi abi wa sacd wa iqa can abi kahil abu kahil alxmasi waxaa weyaan abukahilkaas magaciis qays ibnu caaid waa saxaabi jahil radia allahu taala arda qal wuxu raytu xarka nabiy nabigana sal slm yakhtubu isagoo khudbaynayaan arkay calaa naaqatin hal waxabashiyun nin xabashi ahna aakhidun uu ku dhegan yahay uu haayo bikhitaami annaaqati hasha hogaankeeda uu haayo ayaan arkay ayuu leeyahay radia allahu taala arda xadidka xasan ayuu yidhi xasan muxuu ku noqotay xadidkan xadiidka xasan muxuu ku noqday ruwaad oo dhan dawrqi waa iqat xaafid ibn abi zaaida waa iqat mutqin ismaaciil ibnu abi khaalid waa habt akhiihi sacd waa iqa abu kahil waa صaxaabi muxuu ku noqday xasan may xasan muxuu yahay may may yani xadiidkan sanadkiisa muxasan ku noqday sanad ahaan aya culama lagaa loo diri sheesmaan adaa lagu diri habeen damb eh, adaa laga rabaa cid kale ma jirta habeen dambaa laga rabaa insha allah cid ad la kaashay kaasho xadiidkaas raggiisa ay wada iqaada yihiin wuxuu xasan ku noqday amaba ragga ka soo saara qof aanan oo sayi ilxifdi amaba saduuq ama waxun ka soo saaro waayahay baabu qiyaami imaami imaamka istaagitaan u istag baabkan baab yahay fi khubati khudbada uu istaago fadhi uusan ku khudbayn ayuu baabkan ubaab xadid kun shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala aimamu nasai t abarna ismacil ibn mascuud aljaxdari wa iqa xadaana khaalid ibnu xaaris alhujaymi wa habt qaala xadaana shucba wa imaamkii can simaak xarb aduhli simaak ibni xarb aduhli waa saduuq ikrima hadduu wax ka wariyo riwaayadiisa waa isbaranbartaa mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuu hayiraaca rubamaa talaqan saas sooma ahen haa saas sooma ahen haa ebel hayiraac ma jirteen mararka qaar inay ku dhacdaa laga yaabaa simaak ibn xarb qaala wuxuu yihi saaltu waxaan wariyey jaabir bn cabdillahi ayaan wariyey radia allahu tacaala canhuma akaana miyuu ahday rasul rasulka sal slm yaktubu mid khudbaya qaa'iman xaal iyo mid taagan qaala wuxuu yihi kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slam yakhdum mid khudbay qaa'iman xal mid taagan uma intaa kadibna yaqcudu nabigoo fadhiisan jiray sal slm qacdatan fadhi uma kadibna yaqumu istaagi jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam marka marka la khudbayna taagni ayaa lagu khudbaynay inta la fadhiyo laakiin hadal ma lahan baabu qiyaami imaam imaamka istaagiisa ayuu baabkan ubaabi fi khudbada mutakian isagoo ku yara tiirsan ama xuskani calaa insaanin qof maruu qofka daalan yahay ama xanuunsan yahay ama xaalad kale ay jirto ama uu yarwareera inuu qof kale ku yara tiirsado inay dhib lahayn oo khudbada haddii ay daruuro noqoto amaba baahi ay timaado xadid kun shan boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadيث صحيiح qala الimaم النسائي م أخبرna cمر بن cبد الفلاس wa ثiqة xاaفظ qala xadثna يحيى بن سعيد القطان wa ثiqة tbt xuجة qala xadثna cabdالملك بن أbي سulayman abi سulaymankaas maysرة الcarzمي weyaan wa صدوq lah أwhاm qala xadثna cطاء بن أbي رباح رaحimه الlah رحمة واسعة وraحمa جميع الرواة عن jابر وxuu ka wariy بن cبد الله رضي الله taعالى عنهma qala وxu uri jaaبر shahidtu waxaan xaadiray asalaata salaada maca rasuulilah nabiga misa aan la xaadiray sala allah alay slam yowma ciidin maalin ciida fabada'a nabigu wuxuu ku bilaabay salaad salaada ayuu ku bilaabay qabla khudbati khudbada ka hore bigayri aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin aqmid la-aan ayuu nabigeenna dujiyey falamaa goortii qadaa uu dhammaystirtay asalaata salaada qaama uu istaagay muttaki'an isagoo ku yaro tiirsan calaa bilaal ibnu rabax radia allahu ta arda muadini rasul lah sal slm faxamid allah alweyne ayuu mahdi waadna caleyh wuuna ammaanay oo wacda dadka ayuu wadiyey oo wacda naas dadka ayuu wacdiyey wadakarahum alla ayuu xasuusiyey waxaahum wuxuu ku booriyey calaa aacatihi alla ina adeecaan ayuu ku booriyey nabigeena sala allah alay slam uma intaa kadibna maala wuu soo leexday oo waxaa weeyaan dhanka kale u leexday ama uu soo noqday weyaan soo dhaqaaqay wamada ila nisa dumarka ayuu aaday ilan gadaal dambay ku tukanayeen wa macahu nabigu waxaa la jiray sal slm bilaalu bilaal ibn rabax ayaa la jiray fa amarahunna wuxuu faray bitaqwa allahi alla baqitanka ayuu faray sal l slam wawacadahunna uu wacdiyey nabigeena sal l slam wadakarahunna alla ayuu xasuusiyey waxamid allah alweyne ayuu mahaday waana caleyh wuuna ammaanay uma intaa kadibna xadahunna wuxuu ku booriyey cala aacati aacada ayuu ku booriyey dumarkii raggii mid walba waxaa laga rabaa alla inuu aeeca oo allana ka baqayaa laga rabaa subxaana wa tacaala wacdiga iyo dikrigana waa u baahan yihin uma kadibna qaala wuxuu yihi nabigeena sal slam tasadaqna war sadaqaysa dumarow faina akarakunna dhammaantiin faina akarakunna badankiinna xaabu jahanama jahanamo qoryihiisa ayaa tihiine ee sadaqaysta ayuu nabi yihi sal slam oo sadaqa la baxa waad ugu badbaadaysaan wa sadaqada badiya maxaa yeelay qoryo jahanamo ayaad in badan oo adinka idinka mid noqonaysaane faqaalat imraatun haweeney waxay tidhi oo min safilati الnisaa'i dumarka kuwooda yara hooseeye ah safcaaa alkhadayni labada dhafoorna yara boorborow ama madow yar uu ku jira ayaa waxay tidhi bima yaa rasuula rasuulka allow maxay xatabu jahanama maxay ku noqdeen amaan ku noqonnay inta naga badan qaala nabigana wuxu yh sal slm tukirna waxaad badisaan ashakaata sheegashada ayaad badisaan saas weyaan kan kale intay wa yihiin kada watakfurna waxaad ku kufaysaan ood ku jasaartaan alcashiira dhaqan wanaaggii idin dhexeeya adiga iyo muxuu ahaa ayada iyo iyo ninkeedii oo kale ayaa ay muxuu ahaa aada samaysaan fajcalna waxay gudageleen gabdhihii muslimaadka ahaa muuminaadka ah qaanitaadka ahaa caabidaadka ahaa saaiaadka ahaa gabdhihii waxay gudagaleen yanzacna inay siibaan qalaa'idahunna qoorxirkooda kuulahi inay furaan iyo aqraatahunna iyo dhagadhagahoodii ay furaan iyo khawaatimahunna iyo fargashiyadoodii inay muxuu ahaa ay eh, siibaan ay ku yaqdifnahu ay ku tuuraan fii hawbi bilaal bilaal ibn rabax radia allahu taa ardaha maradiisii ay ku ridaan <laughs> maradan hadda la qabto marka halkaas hamaad arki inta laga keenay hala yaabina halkaas waa bilaal tiiu qaban jiruun radi allahu taala anu arda allahu akbar yatasadaqna bihi yatasadaqna bihi ay sadaqaysanaan saas ay guda galeen marka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markuu khudbaynayay isagoo taagan oo ku yara e, tiirsan bilaal ayuu khudbay sala allahu alay waslem marka qaybahan kalena waxaa weeyaan waa qaybo qiimo badan oo dumarka inay ilaahay subxana wa tacaala naartiisa say ugu badbaadi lahayn ay ku dadaalaan e, asbaabta keenaysana waxaa weeyaan ay qaybo hadda aan sheegin ay ka mid tahay loona baahan yahi in waa ay sadaqada aad u badiyaan ayaa laga qaadana xadiidka iyo axkaam aad u badan oo kale istiqbaalu imaami الnaasa biwajhihi fi اlkhudba baabu istiqbaali اimaami imaamka qaabilitaankiisa ayuu baabkan u baab yahay annaas dadka u qaabilo biwajhi wejigiisa fi lkhudbati khudbada uu soo aadiyo markuu khudbayna inuuna iska xagga iska fiiriyo amaba uu xagga isaga jeesta ilaah laga baqaay saha la yeelaay waxaa wa xaaraanay waa iska yidhaahdo ma ahane waay dadki inuu soo qaabilo dadka uu fiiriyo dadka inuu fiiriyo weeyaan dadka qaar waxaa dhibayso eh, muwaajahada dadka in laga hortaga maad afadal ah, ah. ushaas waa tii hadda aan sheegayna canazadii waa ultakii nabiga alayh slat slaam uu loo suri jiray wa a ah. waa waa waa hadi waa nabigu qaadan jira sal slam dhib ma laha wa inuu ku yara tiirsado waa dhici jirtay sal allahu alay slam marka waxaad ishkaal culays weyna oo ku jiro ma ya ahay ahay marka muwaajahada dadka markii khudbada ay noqoto dadku way kala duwan yihiin waa kale in luguli waa la kala waa la kale indhacadays badan yihin soo sidoo kale qofka markuu ku cusub inuu dadka ukhudbeeyo amaba uu dadka hor istaaga qofku uu yar faranixi ma tawaqacaysaan sayd cumaan radia allahu taala arda siddeetan dhowr ku isagoo muxuu ahaa jira toddobaatameeye ayuu mimbarka nabigeena furay sal lla slam khudbad u horreysay markuu horreysa ka khudbay markuu fuulay hadalkuu dhaqaajin waay <laughs> wuxuu dhaqaajiye ayuu warkiya waayey markaasaa wuxuu yidhi dad khudbada yaqaana oo khudabo maan ahayn ilaahay baanana bari doona haddii aan sii noolaadana khudbo isku toosan oo isku hagaagsan oo macno lah oo isku aadanaan idiin keeni doona saas ayuu yidhi kadibnu iskaga soo degay mimbarkii marka baashu way dhacdaa oo laakiin waxaa la sameeyaa dadka hadda khudbada isu diyaarinaa ilaa dhammaantiin iyo dadka waxaa loo baahan yahy in walba isu diyaariyo inuu diintan dadka ilaahay gaarsiiyo subxaana wa tacaala nabi maxamed uu dhintay sal ll slm culimadii wixin oo taqriiban dad un iska waayeela iyo dad iska xanuunsan iyo dad sii socdo wa ficlan waa in lisbedelo wa waxyaabaha qiimaha badan waxaa ka mid qofka inuu ilaahay subxana watacala waafajiyo inuu dadka wax u dhigo waxbaro u khudbeeyo wacdiyo u muxaadarayo isagoo doonaa wajha allaahi waxdahu ilahay wejigiis bes doonaa oo ammaan iyo halagaa iyo waa sheekh iyo waa khaiib iyo waa fulaan iyo baabkaasna qalbigiisa ay marba kusoo dhacaynin waa towfiiqda ilahay qofkuu siiy subxaana wa tacaala marka arinta yada waxyaaba qofka ugu kaalmeeya waxaa ka mid a markii aad khudbaynaysid hebel hebel wejigiis gooniha u fiirin saa u haddii aad saa u fiirisa inaad memar ka soo dhacdaa laga yaabaa geb aad ka soo dhacda khaasatan marka aad muxuu aad tahay yani barbarashada hore aad ku jirta wejiga dadka waxbaa indada fiirin halkaas muujeeda meeshaas kore madaxooda ka kor halkaasaa la fiiriya wixii tintooda ka koreya saasaa loo fiiriya ya saasa marka waay saas isu rog marsaa isu rog marsa isurog haakada waaad marka waay uhaysaa in ayaga aad fiirinaysa dadkaad adigana derbigaas ilaahay adla muxua la hadlaysaa tuqaatib aljidaab soo ma garan marka waxyaabaha khudbada qofka yani waxaa la mid ayadna ah tadriiska markuu qofka ku cusubiya inuu dadka ardayda wax dhigo dadka isku nooc maaha qaar baa muxuu ahaa saan sheegay il muxuua il adag qaarna waa iska illogol yihiin aqoonna way ka buuxdaan marka waxaa loo baahan yahy inaad qofka eh, tabtaas taba badana jirta tabta tadriiska tab lidalia kuliyadana ardayga ugu soo baxaya waxbaritaanka waad aragteen hadda eh, teaching college-ka oo hadda kenya meeqaa sanawa ya qaar waxaa weeyaan haddii aad eh, maalan aad jaamacad maa secondary macalin ka noqonayso oo digrii qaadanayso meeqaa sanawa waa afar sana meesha ugu yar waa saddex sana sida jaamacaddan oo mount kenya eh, wax la midka marka kuwa kalena oo muxuu ahaa b one iyo b two iyo kuwaana waaa looga soo baxaa waa laba sana ugu yaraan intaas qofka waa la baraa mawaadi mawaadi udhigaya wa laga bara waa kooban yihin intaas waxaa la baraa tabti wax ku bari lahaa manaahijtiyaa la barayaa duruq tadiiskaa la barayaa dabt alfasligaa la barayaa waxaa la barayaa muraacaat alfuruuq alfardiya yani waxaa la barayaa habkii uu ardaydaas ula dhaqmi lahaa ila isku noocma ardaydii mid baa fahmo culus mid baa fahmo fudud mid baa muxuu ahay dhaqdhaqaaq badan mid baa waxaa weeyaan ah, dhagax yaroo meel la dhigaya wahaakada midbaa ul hadiisa loogu taabto big aan dibdaba loo arkayn midbaa u baahan mararka qaar in la yara qac laga siiyo midbaa cabsigelin aan waxba kulahayn sasab iyo un maskaxdiisa lala hadlamay midbaa u baahan muxua ah in indhaha loo gududay hakada waxaasoo dhan waa waa lagu bari marka eh, waxaan kala jeedaa marka khudbada marka wejiga qaabilitaankaas marka culays inay qof ku noqota laga yaaba marka tababkaas in la barto wa qofkii hawsha isu diyaarna waa inuu tabtaas eh, barto waa tab la barto waayahay istiqbaal imaami imaamka qaabilitaan u qaabila annaas dadka biwajhi wajigiisa fi khubati khudbada uu la qaabilo ayuu baabkan u baabay shan boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay amat abarna qutayb bn saciid qaala xadaanaa cabdilcaziiz ibn maxamed daarawardi almadani waa saduuqun kaana yuxadidu min kutubi hayrihi fayukhti dad kale kutubood intuu muxuu ahaa wax ka wariyo amaba uu ka sheekeeyo uu akhriyo ayuu gaf ku dhici jiray raximah اllah can daawuud ibn qays alfara adabaq alqurashi iqatun faadil can ciyaad ibn cabdilaahi alqurashi alcaamiri iqatun faadil can abi saciid alkhudri radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm kana w rasuulkan yakhruju mid baxa yowma alfitri maalinta ciidilfiriga wa yaquumu wa yowmadhah kaana waxaa yakhruju mid baxa yowma alfitri maalinta ciidilfiriga iyo wa yowma aladxaa maalinta ciid aladxaa ayuu bixi jiray ilmusala meesha lagu tukada u bixi jiray nabigana sal slam fayusali binaas dadka udishin jiray faidaa jalasa markuu fadhiista fi aaniyati ragcada labaad markuu fadhiista tahaad u fadhiista oo wasalama uu salaamo noqsada qaama nabiga fuq ayuu dhihi jir uu istaagi jiray sala allah alay slam fa aqbala annaas fastaqbala annaas dadka ayuu la qaabi jiray la qaabili jiray biwajhi wejigiisa wannaasu dadkana juluusan ay fadhiyaan faidaa kaanat lahu xaajatun hadduu dan leeyahay yuriidu udooni an yabcaa inuu diro bacثan dulaan dakarahu linaas dadkii u sheegi jiray duulaanka meesha loo duulaa iyo cidda duulaanka ah, hogaaminaysa iyo cidda waxaa weeyaan baxaysa iyo ah, ayuu nabiga sheegi jiray sal slm wailaa haddii ayna taajirina amara annaas dadka yuu fari jiray bisadaqa inay sadaqaystaan masaakiinta iyo cidda baahan la caawiyo qaala wuxuu dhihi jir nabigana sal sl tasadaquu alaaثa maraat tasadaquu tasadaqudanaad aragteen hadda muxuu ahaa ragga akhyaarta ay la taagan yihiin waatan ya tasadaquu waxyaabahan runtii dhaqankan islaamka oo arkaysaan yani oo lagu jira inta badan waa xariira nabigana sal sl xilligiis ilaa hadduu xariiraa ilaa qiyaami saacan uu xariiraya mararka qaar waxaa laga ya waxyaaba qaar in la yara ay ash noqonin nabigeenna laftirkiisaa tasadaqula ma ahan qof kale ma ahan asagaa dhihi cidda uhaysa maradan yaawa waa bilaal ibn rabax waa min afdali saxaabati rasul lah sal slm mar nabigeena uu ku yidhi jannada ayaan eh, shanqartaada iyo jaandhowgaada ayaan ka maqlo hortay maxaad samaysaa waa ninka marka markuu weysaysta weysala weyse aduu weysaysta laba ragca u jiray radi allahu ta arda marka taadaqudaas ayuu nabig dhii jir alaaa maraat fa kaana waxaa ahaaday min akari man tasadaqa fa kaana annisaa fa kaana annisaau dumarka waxay ahaayeen ama ay noqdeen min akari man duul kuwa ugu badnaan badan tasadaqa yatasadaqu sadaqaysta ayay ugu badn ay ahaayeen weyaan dumarkii yani kaanadaas wa kaana الnisaau dumarki waxay ahaayeen الnisaau soo ma jeedaan in la dib mariyey ma isim ba mise waaa waxaa weeyaan muxuu yahay ismu kaana miya mise waa faacilu kaana kaana nisaa kaanada mataama mise waa kaana naaqisa ya sheekhi faacil miya ah, haye ya sheekh mataama mise waa naaqisa sheekh nur wuxuu yihi waa waa taama waa faacil saasay badanta miya waay qowlkaas haddaan qaadano wixii ka daba imaadana isku <laughs> waa yahay marka dumarka ayaa u badnaa cidda wax bixiso saas ayuu xadiidka marka wuxuu caddaynaya fadiilat الnisaa dumarka fadliga ay leeyihiin yani cidda wax bixisay ama cidda wax bixinaysa ciddoodu baa ahaayeen dumarka ay ahaayeen fadligaas marka mubaadarada khayrka loo degdega inay ku badnaayeen saxaabata rasul la sl dumarkooda sal a slm dumarkooda ayay cadaynaysa hadeertaan la joogo maantadan la joogo markii ay noqoto in wax la bixiyo maraakiis badanood arkaysaan dahabka dumarkaa lagu dhisida rabta dugsiyo badan oo qur-aanah madaaris badan oo islaami ah masaajid badan dahabka horaan ama meher ha u qaateen ama hanti ayag u taalo ha noqoto ama si ay ha ahaatay wix ay hayaan dahabkaas lidaalika intaan masjidka dhisaynay dumarka qaar australia waa xaggee astralia daha kuso dahab sidiisi so ma gedayn y isagoo sidiisi halkan keeneen gabaraa ka soo dirtay gabarna waxay ka soo dirtay ingiriiska halkaana la keenay midna waxay ka soo dirtay meeshaan heniga miyaheda ka soo dirtay taqriiban shan boqol oo kun dahaba iyadoo wada intaas bacdan halkaan ay keentay marka waxaan kala jeedaa dumarka waxaan inaba caadi ahayn waa warbixinta ee waxay hayaana iska yaroo rag yaa waxay gacanta ku wada dhegay moogta ayaga wax yarunba lagu bitini oo dheef lahayn markay bisha dhamaata waxayuna saad la dhihi masaakiin kuwi jeeboyin waa ku jiraan <laughs> kuwi jeeboyin waa ku jiraan hadda ya sheekhi ay laakiin ma bixiyaan wa kolay kuwi oo kuwi wax yar lagu tuuri jiray masaakiinta u badnay waxbixintooda inaba caadi mahin lakin kuwaan jeebooyinta laftirkooda ficlan hadda ayaanta masjidka aan yabaha u bilaabi jirnay tiimam isku xirno gabdha ayaa dhaqaalo aad u badan noo keenay hadda waktigaan la jooga xafiiskan furasokan maha dumarka saasay u keenayaan hadda maanta maantadan la jooga gabara muxuu ahaa afar boqol iyo konton dollar ay keentay hooyadeed ay ka bixinaysaa shali mid baa waxaa wey lacag waxay keentay boqol iyo sideetanku wiil baa igusoo dhiibtay leeda muxuu ahaa hooyaday aabbahay awowgay fulan dad ilaa shan qof ay tirin ya marka way bixiyaan ficlan ficlan jazahum allahu khayran waxbixinta inaba caadi ma aha waa fadli aad weyn baab alinsaat baab linsaati aamusid loo aamusa ama dhegaysi la dhegeysa lkhudbati la dhegeysa ayuu baabkan u baabiyay xadid kun shan boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaai alah amatullah akhbarna maxamed bin slmt almuraadi wa iqatun wاlxaari bn miskiin qira'atan alيh waan asmع iqaة tabt wاlafdu lahu alxaari bn miskiin ayaa iskala mxuu ahaa lafdiga la socda can ibn اqasim waa kii ninkan cabdiرaحman qasim iqaة tabt qala xadaثanii malik bn anas bn alhijra can ibn shihaab الzuhri can ibn musayb سعيد بن مسyب waa imaamkii عن أبي هuريرة وuu ka wariyey radي الlahu radي الlahu taعala arضa ana rasul rasu sal slm qaala wuxuu yidhi idaa qultu ama idaa qulta haddii aad tidhahda lisaaxibika saaxibka walimaamu imaamkana yakhtubu khudbayni faqad laqowta cantarbaqash ayaad la imaaday ama laqwi iyo hadal aan macno lahayn ayaad la imaaday dadka inta badan jahliya ugey lakiin soomaalida ilahay fadligii subxaana wa tacaala yacni qof soomaali ah oo khudba lagu jiro sheekayna in la arka yaraan badana maaragtay mar dhow ma la arkaa mobaylka a lagu ciyaara a a allahu mustacaan tusbax tusbax har waa lamid isna wa wa kulli waa la dhigi jeebka la iska gashani cidda wadato waa yahay kayfa alkhuba habk habkee loo khudbayni ama noocay baabu kayfa اkhuطbati hada maxalu bayaanihi waxaa weeyaan taqriiba wuxuu ugu qiyaasanayaa ciiddi salaada jumcada khudbadeeda iyada in la aamus waa laazim tanna in la loo bahanya inu kaga qiyaasana laga yaaba halkaas uu eh, kala aadi wallahu aclam baabu kayfa baabun eh, kayfa alkhuba xadid kun shan boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas ala mt akbarna cutba ibnu cabdillahi almarwaziy waa saduuq qaala anba'ana ibnu mubarak abdillahi ibn mubaarak waa imaamkii can sufyaan athawri wa amiir muminiin fi xadiid can jacfar ibn maxamed الsaadiq waa saduuq faqiih imaam can abihi abis maxamed ibn cali bn xusein ibn cali bn abi aalibin maxamed albaqir iqatu faadil labadaba waxaan hore u sheegnay oo dogsoontihiin inay a'immada ahlu sunnana ka mid yihiin shiicadana ay ka mid yihiin laba iyo tobanka imaam oo ay leeyihiin waa almacsuumuun laba iyo tobanka imaam oo macsuumka ah inay itna cashariyada nimanka la yidhahda ay u aaminsan yihin an jaabir cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaalu jaabir bn cabdillah kaana wuxuu aday rasul rasulka sl sl yqulu mid yara fii khudbatihi khudbadiisa axmedu kaana miya qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slam yaquulu mid yara fii khudbadii khudbadiisa mid yaraa iu ahaa e yaxmadullah alla ku mahadin jiray yani alxamdulilah inuu ahayd mogta bedelkii uu lafdiga sheegi lahaa wuxuu ka warramay wuu sifeeyey yaxmadullah alweyne ayuu mahadinaya waitna calayhi wuuna ammaanayey bimaa ayuu ku ammaanayey ammaan huwa alla weyne ahluhu oo ahlu yahay yani ahla ahanaa'i walmajd weyaan uma kadib yquul wuxuu dhihi jir nabgana sal slm man yahdihi illaahu alla qofkuu hanuuniyo falaa mudila lahu cid baadiyayn karta lama arko waman yudlil qofku alla baadiyana falaa haadiya lahu cid hanuun karta lama arko ina asdaqa alxadiid hadal waxaa ugu run badan kitaabullahi kitaabka alle waaxsana wa axsana alhadyi hanuunkan uga wanaag badana hadyu muxamedin sal l slm weeyaan wa shara alumuuri arrimaha tan ugu shar badana muxdathaat oo kuwa la darsiiyey oo muxuu ahaa diinta lagu soo daray wakula muxdathatin shay kastoo lasoo dersiyey bidcatun waa bidca wa kula bidcatin bidc alaalka dalaalatun waa baadinimo wa kula dalaalatin baadinimona fi naari naar ayay ku suganta baadinimo haddii ay dhacdo naarun baa la heli qofku ilahi cafiy waa gooni uma kadib yaquul wuxuu dhihi jiray bucitu waxaa laisoo saaray ana anigoo nabi maxamed sal slm oo saacad saacada ka hatayni sidaas oo kale labada farood ayuu nabiga saa u xirhin jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam wa kaana wuxuu ahda nabigana sal sl ida dakara riwaayaadka lagu sheegay wa kaana wuxuu ahda nabigana sal allah alay slam idaa dakara saacata markuu saacadda qiyaama ka sheekeeyo ixmarat wajratah labadiisa dhafoor ayaa casaan jiray wa calaa sawtuhu codkiisana aad u sarmari jiray washtada qadabuhu caradiisana ay darnaan jiray sala allahu alay slam kaanahu aaba isagoo nadiiru jeyshin ciidan ka digi sala allahu calayhi waali waslm yaquul wuxuu dhihi jiray sabaxakum masaakum uu idinku galabaystay uu nabig sal slm yan naartii ayaa halkan taagan marka digniin ana nadiir curyaan waatuu nabig dhi sal slm aniga diga cad ah oo cad ayaan ahay horaa carabtu waxay ahaan jireen markii qofka cadow u arko amaba col soo socda u arko dharka uu iska tuuri jiray isagoo marka mur oo qaawan ayuu dadka soo dhex dhici jiray markaas marka fadhi <laughs> ma yeele cidtaaba yaraatay marka aanan hubka qaadaynin lama arka weyaan marka nabigana sal slm saas ayuu dhihi jirayo yani markii u khudbeeyo sabaxakum masaakum ayuu dhihi jiray cadowgu idinku abariistay idinku galabaystay uma qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm man taraka qofka isaga taga maalan maal qof ka taga faliahlihi reerkiisa askala ayaa dhaxlayaan waman taraka daynan qofka daynka tagana o dayaacan aw diyaacan ama wax dayacmi oo caruur iyo masaakiin i ka tago fa ilaya ani xaggayga hala soo aadiyo aw calaya ana ama ani korkayga ay ahaatay aniga ayaa u taagnaani wa ana anigana awlaa wa ana aniga ayaa awlaa ku haboon bilmuminiina muminiinta inaan dhaqaaleeyo inaan hanuuniyo inaan wacdiyo inaan ka danqado inaan aabo u noqdo aniga ayaa ku haboonay oo nabiga dhihi jire sala allahu calayhi waaalihi wasalam markii hore nabigeena calayhi salaat slaam waxaa dhici jirtay markii qofka dayn lagu yeesho wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum cid ka bixi hadii la waayo wuxuu dhihi jiray saaxiibkii ku laakiin annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim waaswaajihim umaatuhum markay soo degto wixii ka dambeeyey nabigeenna isaga ayaa dhabarka saaran jiray sala allahu calayhi waali wasalam qof kastoo muumin ah oo muslima ah ho dhinto dayntiis dhabarka dhabarka nabiga dhabarka uran jiray sala allahu calayhi waali wasalam man taraka maalan faliahlihi waman taraka daynan aw dayaacan diyaacan failaya aw calaya wa ana wlaa bimuminiin baabka saddex iyo labaatanaad xau limaami cala asadaqati fi lkhudba baabu xai limaami imaamku inuu ku booriyo dadka cala asadaqati sadaqa fi lkhubati xilliga khudbada lagu jira dadka inuu sadaqo ku booriyo waan alla sadaqayst u yihah inay mashruucta iyu baabkan ubaabay xadidku shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaci alay mtl akbarna camar bn cali fallaas qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan qala xadaثna dawud ibn qays الquraشhi wahaqahu abu xaatim qala xadaثanii ciyaad ciyaad ibn cabdillahi ibn sacd ibn abi sarx weeyaan ciyaad ibn cabdillahi ibnu sacd ibn abi sarx alquraشhi alcaamiri waa iqa can abi saciid اkhudri wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anhu arda ana rasuula lah rasul sl slm kaana rasuulkan wuxuu ahaa yakhruju mid baxa yowma alciidi maalinta ciida fa yusalii nabigu wuxuu tukan jira rakcatayn laba raka tukan jira sala allahu alayh waali wasalam uma intaa kadib yakhtubu khudbayn jiray fayamuru wuxuu fari jiray bisadaqati sadaqa ayuu fari jiray fayakuunu wuxuu ahaan jiray akaru man duulkan ugu banaan badan yatasadaqu sadaqaysa annisa ay ahaan jireen fayakuunu annisaau akar man yatasadaq ay ahaan jireen weeyaan naam ha naam ku celi hadalkaas atr ha ha ha ahy mm-hmm. saas miya fayakunu aar fayakunu akaru mise aara maxaa idin qoran aar miyaa ku qoran adig hahey waa afcala tafdiil marka fayakunu akara man yatasadaqu النisaa saas weyaan dumarka hee abd marka muxuu noqonaya nisa maxay noqonaysaa khabar ayay noqonaysaa kaanada tamam de ka ka muxuu ahaa kaana khabarkeeda say nisa u noqon ha ha ha axsanta axsanta isimka muakaro markaas a saas waa axsanta fayakunu a fayakunu الnisaء أkara man yataصadq sidaa weyaan fayakunu الnisaء akara man yataصadq axsanta fain kaanat lahu xaajatun haddii dan nabiga ay usugan tahay uu dan uu leeyahay fain kaanat lahu xaajatun aw araada uu doono an yabcaa inuu diro bacan duulaan ama ciidan takalam uu hadli jiray wailaa haddii kan rajaca nabigu iska laaban jir sal sl sadaqadaas ayuu nabig fari jiray xadiid kun shan boqol iyo sideetanaad waa xadiid daciifa laakiin isagoo mawquufa oo ku taagan ibnu cabaas ku eg ayuu daciif yahay laakiin isaga oo marfuuca oo nabigeena loo kor yeelay waa saxiix maxaa yeelay wuxuu nooga imaan doonaa insha allahu taala isagoo mutasila oo marfuuc ilaa rasul lah sal l slm oona saxiixa uu nooga iman nooga imaan doona xadiidkan kitaab الzakat oo nooga imaan doona insha allah tabarak wa macna ahaan lakin waa saxiix xadid kun shan boqol iyo sideetanaad waa xadiid e, daciifun saxiixu marfuuci minhu saxiixun almarfuucu minhu a meesha ku qorasa markaysaan ya daciif gadaal dambe kugu yaala meesha u dambaysa kitaab fiiri daciif abi daawud saas weyaan qala imam nas alي ramat abarna ali bn xujr wa iqaة xaafiظ qala xadaثna yaزيid wahuwa ibn haarun iqaة mطqin caabid qala anba'ana xumayd ibn abi xumayd الطawiil wa iqaة mudlis can xasan ibn xasan اbصri ana bn cabaas cabdllahi bn cabaas marka ninka la yidhaahdo xasan basri waxba kamuusan maqlin haddana meeshaan muxuu leeyahay an xasan basri ana bna cabaas soo ma jeedaan marka haaba wuxuu khudbay bilbasrati inqiaacaasa ku jira marka xadidku kala go-on yahay oo ibn cabaas iyo xasan loo dhexay waa laazim saasuu daciifku noqday ana ibna cabaasin khaaba wuxuu ku khudbay bilbasrati magaalada basra fa wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas adduu guta zakaata sawmikum soomkiinaan ood soonteen zakadiisii la baxa waa zakaatalfitrigay fa jacala waxay gudageleen annaasu dadkii yanduru inay eegaan bacdu markood ilaa bacdi marka kale fa wuxuu yidhi man haahuna halkaan yaa ahaaday oo jooga min ahli madiinati reer madiina qumuu istaaga ilaa ikhwaanikum walaalihiin u istaaga facallimuuhum bara weeyaan oo khayrka iyo diinta bara iyo sadaqada sida loo bixiyo bara ayuu leeyahay weeyaan waa yahay fa inahum ayaga laa yaclamuuna ma ogsoona ana rasuula rasulka sal slam farada inuu farad yeelay sadaqata alfitri zakada zakaatlfitriga loo yaqaano cala asaqiiri qofka yar iyo alkabiiri qofka weyn iyo alxuri qofka xurka iyo alcabdi addoonka iyo wadakari qofka labka iyo alunha dhediga nisfa saacin saac nuskiis oo min burin burka ah aw saacan amaba saac oo min tamrin timir ah aw shaciirin qamadi ah midaan laiskuma hayo aw saacan min tamrin aw shaciirin laakiin nisfa saacin min burin taas baabkaas hawlaa ka taagan hawl adag ayaa ka taagan marka insha allahu tacala markii aan gaarno halkaas soomka aan gaarno iyo zakatulfitriga ayaan baabkan si fican u geli doonaa insha allah tabaraka watacala xadidku shan boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasacali ramat akhbarna qutay bn saciid qala xaddatana abulaxwas wa salaam bn sulaym can mansuur bn muctamir can shacbi camir bn sharaxbiil weeyaan can ilbara bn cazib radi allahu tacala anuma qaal wuxuu yihi khaabana waxaa noo khudbay rasuul ayaa noo khudbay sala allahu alayhi waali waslem yowma anaxri maaninta gawraca ama ciid aladxa bacda salaat salaada kadib ayuu noo khudbay uma qaala wuxuu yidhi man sallaa qofka tukada salaatanaa salaada naga tukada ow anasaka gawraca nusukana gawraca anagana gowraca faqad asaaba wuxuu haleelay annusuka nusukaas marka waxaa weeyaan waa cibaadadii xilligaa dhacaysay nusuga laba shay baa loo isticmaalaa xajka dhan nusugaa la yihahda acmaasha xajka dhanba nusuk waa lagu ilaaqa kitaab alxaj aan ugu tegi doona insha allah tabaaraka wa tacaala sidoo kale nusukana xowlahan la gowracana qul ina salaati wa nusuki faصali lirabbika wanxar ay lirabbika marka um, man sala qofka salaatana salaada naga waa nasaka gowraca nusukana gowraca naga faqad asaba nusuka cibaadadii wuu asiibay waman nasaka qof gowraca qabla salaat salaada ka horn fatilka tashaatu laxmin waa neef hilib waa neef qofka uu ku muraadaystay amaba uu ku eh, hilib dhigtay weyaan qaala abu burdata wuxuu yidhi ibnu niyaar saxaabiga jailka radi allah arda yaa rasuul rasuulka allow wallahi allaan ku dhaartay laqad nasagtu waan gowracay qabla an akhruja inaana intaanan u bixin ila salaati salaada caraftu waxaan ogaaday ana alyowma maanta yowma aklin wa maalin cabid iyo cunid inay tahay aan ogaaday fatacajaltu waan dadeji marka waan hormarsaday waan horumarsaday faakaltu aniga hilib ayaan ka dhargay waan soo cunay wa acamtu ahli rarkaygana waan soo quudiyey wa jiraani jiraankii waa nin karmeed isagii hilibuu ka dhargay reerkiisiina wuu ka rajiyey jiraankiisina wuu ka rajiyey kadibna isagoo muxuuha soo labistiy wuxuu imaaday wuxuu imaaday eh, ciidi fa qaala rasul la wuxu uri sl slm tilka shaatu laxmin taayada ah waa neef ari oo hilib oo hilib ahaan u qalatay qaala wuxuu yidhi ninkii ahaa abu burda ibn yaar radi allahu ta arda cindii agtay waxaa nabi allow jada cindii fa ina cindidha faina cindii agtay waxaa ahaatay jadacatan jadca jadcadan horaan soo sheegnayo neefka ariga ah oo lixda bilood jira ayaa jadca ay u yaqaanaan alimaam axmed iyo alimaam abu xaniifa alimaam shaafici iyo alimaam malik maxay u yaqaanaan sanad jirkay u yaqaanaan waay faina cinta agtay waxaa jadacatan jadaca khayrun ka wanaag badan min shaatay laxmin neef laba neefo oo muxuu ahaa laba laba maxaan dhahnaa shaataynta laba riyaad oo weliba buurbuuran oo hilib leh ka wanaag badan ayaan muxuu ahaa ayaa ii joogta cindii agtayda ahaatay fahal tujzi canii ma iga gudaysaa jadcadaas qaala wuxuu nabigana sal sl nacam ay kaa gudaysaan walan tujziya kamana gudaysa can axadin qof oo bacdig adig kaa dambeeyo saasuu nabigeena yihi sala allahu alayh waali waslem baabqasdi fi khudba khudbada in in la dhexdhexaad laga dhigay ayuu baabkan u baabay xadiidka oon aad loo dheerayn aadna loo gaabin xadid kun shan boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiis xasana qaala alimam bn sacd ramat akhbarna qutayb bn saciid qaala xaddatana abulaxwas can simaak bni xarb can jaabir bn surnat radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu jaabir kuntu waxaana usalii mid tukada maca nabi la tukada sal slem fa kaanat waxay ahayd salaatu salaadiisa qasdan dhexdhexaad wa khudbatu khudbadiisna qasdan dhexdhexaad ay ahayd weeyaan dhirar iyo gaabay ay udhexaysay aljuluusu bayna alkhudbatayni wasukuutu fiihi baabu ljuluusi fadhi la fariisto baabkaanu baab yahay bayna alkhudbatayn labada khudbad inta udhexaysa la fadhiisto iyo wasukuutu fiihi baabu ljuluusi bayna alkhudbatayn wasukuuti fiihi la fariista la aamusada xadid kun shan boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiis xasana qaala alimaam sacali akhbarna qutayba bn saciid qala xadathana abu cawaana qala can simaak bn xarb can jaabir bni samra xadiidku wuxuu noqday mataqaanaan xasan u noqday waa min ajli simaak wa qaala wuxuu yih raytu waxaan arkay rasul ark sal slm yakhuba isagoo khudbayna qaa'iman isagoo taagan uma kadibna yaqcuduhu fariisin jiray qacdatan fadhi laa yatakalama fiiha uusan hadlaynin uma kadibna qaama uu istaagay fakhaaba wuxuu u khudbay khudbatan ukhraa khudbo kale faman khabaraka qofkuu sheegay ana nabiya nabigana sal slm yarxamuka allah khaaba inuu khudbay qaacidan isagoo fadhiyo falaa tusadiqu ha rumaynin haka alqira'atu fi khudbati taaniyati wadikri fiiha baabu qira'ati ahrin ahri iyo baabkan baab fi khudbati taaniya khudbada labaad ee wadikri fiiha iyo dikriga lala imaana xadiidka kun shan boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa alayhi wasallam akhbarna maxamed bashaar wabundar qaala xadathana cabdiraxmaan ilmahdi qaala xadathana sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri can simaak ibni xarbin can jaabir ibni samr radia allahu tacala canhu arda qala wuxuri jaabir kaana nabiyu nabigan muxamed sal slam yakhtubu mid khudbaya qaa'iman xaalayo mid taagan uma kadibna yajlisu uu fariisan jiray uma yaquum uu istaagi jiray wayaqra wuxuu akhrin jira nabigana sal slm aayaatan aayada uu akhrin jiray wayadkuru allaha alweyn xusi jira caza wajal wa waxay salaatu salaadis qasdan dhexdhexaad fa waxay khudbatu khudbadiis qasdan dhexdhexaad wa salaatu salaadiisna qasdan dhexaad ay ahayd weeyaan nuzuul imaami can mimbar qabla firaaqihi min alkhudba baabu nuzuul imaam imaamku inuu kasoo dega can mimbar kasoo dega qabla firaaqihi intuusan ka faaruqin min alkhudbati khudbada iyo baabkan baab xadiidka meeshan wax isdhexgalay sida muuqato khudbadii ciidda iyo waxa isdhexgali hayso iyo khudbadii iyo khudbadii ciidda marka tan taqriiban mimbarka nacam ya sheekhay taqriiban waa masalo laisku hayo laakiin sida badan ah, ah. ya sheekhay a ah, axsanta ha ha hay kuwaan soo socdana inta badan waxay sheegayan <laughs> laba khudba marka iyada liskuma haytan eh, khudbada ya sheekh hal khudba tasriixa sooma marin laakin talmiixaan usoo marna talmi talmiixaan usoo marna laakin tasriix uma soo marin waaya eh, laakiin sida muuqatay hal khudba waa la ishaaray khudba khudba baa lahaa marka khudba la yidhahdana qaaliban waxaan ku dhici halka mar hadda sida la sameeyana oo hadda eh, u badanna waa hal khudba meelaha qaar laba khudba waa laga tukadaa aa laga tukadaa waaya hay baab qraati akrin akriy u baabkan u baab yahay fi khudba اtaaniya khudbada labaad dikri fiha dikriga la akriyo hay ma akrin baabu nuzuul imaamku imaamkuna kasoo dega can mimber uu kasoo dega qabla faraaqihi intuusan ka faaruqin ka hor min alkhudbati yu baabkan u baab xadidku shan boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix qaala alimamu nasai alay mt akhbarna yacqub bin ibrahim adawriqi qaala xadaثana abu tumay midin qoranta abu umayl midin qoranta abu umayl yaحya ibn waadix alanصaari almarwasi waa mawlahum iq ree ansaareed mawla uu yahay waa ree marwas ayaga ayaa xoreeyeen can xusein ibn waaqid اmarwasi اlqaadi iqaة lahu awhaam can ibn buraydata cabdullahi ibn burayda ibn xusayb alslami waa qaadi marw waa iq can abiihi abi wuxuu ka wariyey waa burayda ibn xusayb asxaabi jaliilka radi اlahu ta arda qal wuxuu yihi bayna goor rasuul rasulka sal sl ala minbari markuu saaran yakhubu khudbayni ida aqbala alxasan xasan ibn cali ayaa soo qaabilay oo soo muuqday iwa xusein ibn cali radi allahu tacala canhuma maxaa idin qoran ida aqbala xasan wxusein calayhim asalaam a idin qoran qaarkiin radia allahu canhum ayay u qoranta lama hayo waay ka soo calayhim asalaam ayaa qoran lakin radia allahu canhuma ayaa asalka sida saxda ah waa sida ayada weyaan calayhimaa waxaa dushooda ahaaday u xirnaayeen qamiisaan laba qamiis axmarani cascas yamshiyaani oy soconaayeen wayacuraani wayna turunturoonayeen oy kukukufaayeen fanazla markaasuu nabiga soo degay sal slm waxamalahuma markaasuu labadi dafsi kor u qaaday faqala wuxu yhi sadaqa allah alweyne run ayuu sheegay inamaa amwaalukum annamaa aa meelaha qaar inamaa ka dhiga inamaasoo idinu qoran annaga nuskhada annaga waxaa noo qoran akhyaaray annamaa katira meeshaas inamaa amwaalukum maalkiina iyo wawlaadukum caruurtiina fitnatun fitna weeyaan ra-aytu waxaan arkay iyuu nabig sal slm haadayn labadan wiil waa xasan iyo xuseyn yamshiyaani iyagoo socdaan wayachuraani ku kufhayaan fii qamiisayhimaa labadii qamiisood labadooda muxuua qamiis falam asbir ma anan sabrin xataa nazaltu ilaan ka soo dega oo fa kadibna aan qaada saas ayuu nabig yihi sal la slm marka imaamka mimbarka isagoon khudbada dhammaynin haddii ay arrin soo baxda keenaysa inuu ka dega inuu kasoo degi kara ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan laga qaadana weyaan baabka xadiidka uu dambeeyo baabu mawcidati alimaami imaamku wacdinta u wacdiya annisaa dumarka u wacdiya bacda alfaraaqi markuu ka faaruqa min alkhudbati iyo waxaduhunna inuu axadihinna baabu mawcidati alimaami imaamka wacdintiisa annisa u wacdiyey bacda alfaraaqi markuu ka faaruqa min alkhudbati iyo waxahihinna boorin uu ku booriyay cala sadaqati ayuu baabkan u baabiya xadid kun shan boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam nasai alay mt abarna camr bn cali alfallaas waa iqatun xaafid qala iqatun xaafid min iqatun tabtwa qala xadaثna yaxya bn saciid alqaطan qala xadaثna sufyaan qala xadaثna cabdiraxmaan ibnu caabis annakhaci waa iqa qala samictu xakama ibn cabaas radi allahu taala anuma qala u abdulahi bn cabaas qala wuxu samictu ibnu cabaas qaala lahu rajulin baa wuxuu ku yidhi shahidta ay ashahidta miyaad xaadirtay alkhuruuja bixitaan oo ciidda loo baxa maca rasul rasulka lala bax sal slm qalu inamha walowlaa makaani booskayga hadduusan ahayn minhu aan ka joogay iyo qiimahaan ka joogay maa shahidtuhu nabiga lama jiran oo meesha ayada lama lama bixin waa aad buu u yaraa yacni min siqarihi wuxuu la jeedaa yaraanta u yaraa awgeed nabiga ma raaci kareen laakiin nabiga meel adag ayuu ku jooga sal sl aad buu jeclaa adeerkii erlay sidoo kale xabrulumma inuu noqona nabigeena ala slam ugu duceeyey ood ilaahay diinta baro ataa nabigu wuxuu yimid alcalama meeshii calaamada lahayd ayuu yimid alladii taasoo alladii kaasoo calamadaas buura umalaynina calamka buurna waa la yidhahda laakiin buur maahan waa meel astaysnayd alladii booskaasoo cinda daari kaiir ibnu salt nin kaiir ibnu salti la yidhaahda daartiis agteeda ahayd kaiir ibnu salti markuu nabiga dhintay kadib oo muddo la joogay kadib ayuu ninkaa meesha daar ka dhig ka samaystay ee marka uu hadalkan uu sheegi cabdullahi bin cabaas ayaa waxaa weeyaan ayay daarti meesha ku taallay laakiin xilliga nabiga kumay olin sala allahu alay wasalam marka ninka u warrama ina daarta u yaqaanaa cinda daari daarta agteeda cinda daari kaiir ibnu salti gurigiisa fasala markaasuu nabig sal slm uma khaطba u khudbeeyey uma ataa nabig wuxuu yimid annisaa dumarka u yimid fawacadahuna wuu wacdiyey wadakarahuna alla yuu xasuusiyey wa amarahuna wuxuu faray an yatasadaqin inay sadaqaysaan fajacalat ilmaratu haweenayd waxay guda gashay tuhwii inay la soo rida biyadihaa gacanteeda ay la soo muxuu ahaa hoobiso ilaa xalaqihaa qoor xirkeedii qoorta ugu xirna amaba kuusheedii tulqii fii thawbi bilaal bilaad maradiisa ay ku tuuraysa amaba qoortii ay gacanta la aadaysaa oo ay la soo hoobanaysaa amaba gacantii ay la hoobini labadaba suuragal hada wallahu aclam w sal اllah waslm ala abdi rasul mustafaah